والصلاة والسلام على رسول الله وبعد waxaynu ku jirnaa siirada gebagabadeedii in sha allahu tacaala waxaynu ka soo baxnay ghazawaadkii intoodii ugu badnayd ama intaynu akhri karaynay aynu soo dhammaynay ghaswatu tabuk ugu dambaysiinay mu'arikhiintu ghaswatu tabuk waxa ka dambeeya ay sheegaan waa waqaa'ic waqaa'icdaasi ama dhacdooyin ay ka mid tahay maalan licaankii dhex maray cuwaymar alcajalaaniya haweenaydiisii oo kale rajmintii maalan la rajmiyey almara alkhaamadiya geeridii uu geeriyooday boqorkii muslimkaa ee xabashida ee uu nebigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam salaat aljinaasa alghaayib geeridii ay geeriyootay umu kalhuum oo ah ina nebi maxamed gabadhii labaad ee cusmaan ibnu cafaan la siiyo oo yaro ka geeriyootay intuu nebigu noolaa calayh salaatu wasalaam geeridu geeriyooday habaarqabiya cabdilaahi ibnu ubey ibnu suluul waxaa lagu xigsiiyaa culamaai taariikhay ku xigsiiyaan tan waxa weeyaan sanadkii sagaalaad ee hijiriyada oo ay ku tilmaamaan culammada taariikhdu caamil wufuud sanadkii wafdiyada yani sanadkan waxaa loogu bixiyey sanadka wafdiyada waa sanadkii ku xigay waxaan idhi sanadkii sideedaad ee hijiriyada gebagabadeedii ama ramadaan ayaa maka la furtay kadibna aswatu xunayn baa dhacday kadibna dagaaladii kale soo tilmaamnay baa dhacay waxay u ekaatay wakhti muslimiintu ay furteen dhulkii carab ama jasiira alcarabiya lo jiray oo dhan waxaa ku bilaabmay markaasi gabagabadiiba sanadkii sideedaad ilaa sanadka sagaalaad waxaa ku bilaabmay in carabtii dhulalka joogtay oo dhamma ay islaamto oo qabiil weliba wafdi nebiga usoo diray calayhi salaatu wasalaam culammada taariikhda warisa sida maalan abaqaat ibni sacad wuxuu warinayaa dhowr iyo lixdan in ka badan ayaan rajaynayaa meelahaas inay gaadhayso tiradu inta ugu badan le culammada taariikhda qortaa markay wufuuddaasi warinayaan waa iska fudaydsadaan dabeetana waxay soo arooriyaan biduuni asaaniid iyadan wax sanadaa wadan ayay wufuudda intooda ugu tirada badan le soo arooraan laakiin waxaan odhan karnaayo qura waxaan badnayn ayaa waxaa ku soo arooray riwaayaat saxiixa maalan riwaayaadka fiican ee imaam albukhaari uu soo arooriyey waxaa ka mid ah wafdigii tamiim wafdigoodii oo ah nimankii inta badan ay ku degtay suurat alxujaraat ee intay docda guriga nebiga yimaadeen calayhi salaatu wasalaam halkaa uga dhawaaqay nimankii reer miyiga ahaa ee suuraddaasi ay ku degtay wufuudda kale ee uu bukhaari maalan wax ka sugayo waxaa ka mid ah wafdiga cabdulqays nimanka la yidhaahdo wafdigoodii oo uu ka mid yahay ninkii uu nebigu ku calayhi salaatu wasalaam ina fiika khaslatayn yuxibuhum allah alxilmu walaanaah nin ka mida odayadii reerkaasi alashji lcasri ayaa la yidhahda baa laodhan jiray bay sheegaan ayuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam adiga hebelow laba sifo ayaad leedahay oo ilaahay jecel yahay labada sifo midi waa dulqaad midina waa deganaanshiye iyo degdeg la'aan labadaas sifobaad leedao labadaba ilaahay jecel yahay buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wufuudda kale ee la tilmaamo waxaa ka mid a ah wafdigii reer banu xaniifa waa wafdigii uu la socday ninkii la odhan jiray musallamat alkadaab musallamihii beenaala aha kuu nebigu ku yidhi calayh salaatu wasalaam musallama waa ninkii nebiga sheegtay reer yamaama markuu wafdigan la socday uu nebiga u yimi calayh salaatu wasalaam wuxuu weydiistay waan islaamaya laakiin bishar adiga dabadaa arrinka ma yeelanaya anigu adiga dabadaan taladu gacantayda ku soo wareegto anigu aan taliyo nebinimadii waxbaanigay u soo wareegaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi jariida yar ama waxaa la yidhaahdaa eh, laan yaroo timireed buu gacanta ku hayo taa hadduu i weydiista buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma siiyeen taa hadduu i weydiista wax kala daaya maan siiyeen dabeetna nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam fitnada iyo dhibta ka iman doonta ninka kan waa kii xadiidkii riyada ku tilmaamayay waxaan ku riyoodayeen laba suwaaroo ama laba baahal oo dahab badan la gashadoah oo dabeetana aad u qurux badan oo aan afuufay markii dambe oo dabeetana biday amase iska baaba'ay waxaan ku ta'wiiliyey buu ku tilmaamayay nebigu calayhi salaatu wasalaam laba nebiya sheeg sheegtay oo been aha midna waxaa la jiray aswad ilcansiy oo yemani buu ahaa isaga waxaan filayaa intuu nebigu noolaababa calayhi salaatu wasalaam in la dilay fayruuz nin la yidhaahdo meesha ka madaxaabaa dilay ka kalena waa musaylamat alkadaab musaylamana waxaa la dilay wakhtiga abibakar radia allahu canhu wufuudda kale ee ay wariyaan ee wax ka sugnaadeen waxaa ka mid a ah wafdigii reer najaraan najaraan waa niman yaman qayb ka mida degi jiray oo iyagu markaa kristan ahaa nasaara ahaa dabeetana wafdi ay ka tirsanaayeen nin la odhan jiray alcaaqib iyo asayid oo labadii nin ee najraan xukumi jirayah oo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam islaamnimo ugu yeedhay oo islaamnimadii diiday ama iska soo adkeeyey oo dabeetana nebigu mubaahala ugu yeedhay mubaahaladu waxa weeyaan bannaanka inoo saara ilaahay baynu isu baryaynaaye keenna been sheegaya inaan la halaago nacdal ku degto uu dumo dabeetana way aqbaleen markii hore dabe kadibna way ka cabsadeen oo waxay dhaheen waryaadhe ninkaa haddii wuxuu sheegayaa laynagu soo dejiyo waa khatare jizyanna ogollay bay idhahdeen waxaanu bixinaynaa jizyadii ama gibirkii baanu bixinaynaa ee gibirkaasi hana laga qaado ee waxaad ugu dartaa nin aamina nebigu calayh salaatu wasalaam markaa wuxuu ku taliyay abu cubayda saxaabigii la odhan jiray casharat almubashiriinka ka mid ahaa waa kuu nebiguna ku tilmaamaya amiinu haadihi lumma inuu yahay ummadda reer nebi maxamed ninka u ammaano badan ayaan idinku darayaa buu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo ah abaa cubayda wafdiga kan waa kay mufasiriintu yidhahdaan waxaa kusoo degtay aayaddan qur-aan ilaahay leeya ina maala ciisa cinda allahi ka maali aadama khalaqahu min turaab uma qaala lahu kun fayakuun الحق من ربك فلا تكن من الممطرين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آيات كاسبي الشيغان سببها كسو دقين إنه هايد وفود البخاري وحكسو قيمة لو حكمي ده وفد أشعريين ته iyana waa niman reer iyo ahlu yamankii kale la socdayba waxaa ka mid a wafdigii daws waxaa ka mid a wafdigii tay iyo imaatinkii uu yimi xaatima tai ninkii la odhan jiray cadiy bni xaatima tai wufuudda wax laga sugo iyaga laftooda waxaa ka mid a damaam ibnu aclaba saxaabiga la odhan jiray oo bani sacad binu bakr ka socday oo nin laba timo aad u badan labuu ahaa baa laydho laba guntiboodoo timoo dhaadheer la samaystay awr isagoo fuushan buu yimi masaajidkii nebiga calayh salaatu wasalaam hortiisa markaasuu ku dabraday awrkiisii nebigu uu soo galay calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadu la fadhido dabeetana wuxuu ku yidhi ayukum ibnu cabdilmualib intiina waa kee kayna cabdilmualibi nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi ana bnu cabdilmualib ana ayna cabdilmualib wuxuu yidhi muxamed reer cabdilmualib ninka muxamed la yidhaahdaa tahay nebigu nacam buu ku yidhi ninkan reermiygu wuxuu yidhi yaa muxamed innii saa'iluk wamuqlidun calayk muxamedow waxbaan ku weydiinayaa su'aashana waan kugu adkaynayaa ee naftaada waxba ha ka dareeminana waxba dareemaya yani su'aalo adag baan ku weydiinaya ha i qabanin wax dhibinayay dhicin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi baa la yidhi sal camaa badaa lak iweydii wixii kuu muuqda su-aashiisii dhaar buu ka bilaabay markaa unshuduka allah allaan kugu dhaariyey buu yidhi ma ilaahay baa ku soo diro imika rasuul baa tahay ayuu kaga bilaabay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam allahuma nacam haayo alla igu og inaan alle rasuulkiisii ahay wuxuu ku yidhi war ilaahay baan kugu dhaariyey ma ilaahay wuxuu ku faray inaannu keligii caabudno oo annaan cidna ugu shariig yeelin inaannu ka foqno oo ka tagno sanamada iyo awsaanta iyo waxaanaannu caabudnay aabbayaasho caabudi jireen inaannu iskaga tagno ma baa alla ku soo faro walla kuga ah buu yidhi nebigu calayhi salaau wasalaam wuxuu ugu jawaabay markaasi ha allaahuma nacam wuxuu waday markaa inuu faraaidda islaamkaa mid mid u weydiiyo ilaahay baan kugu dhaariyey ma shan salaadood baa nalagu leeyay oo caynkaasiyo caynkaasiya dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ha uu yidhaahdo markii loo dhammeeyey ee uu warkii u dhammaaday ayuu wuxuu yidhi fainii ashhadu an laa ilaaha illa allah wa annaka cabduhu warasuuluh anugu waxaan markhaati ka kacay buu yidhi alle keligii allaha xaq lagu caabudo wixii ka soo hadhayna ay baail yihiin adiguna inaad ilaahay rasuulkiisii tahay waajibaadka aad ii sheegtayna waan gudanaya waxaad iga reebtayna waan ka fogaanaya waxna ku dari maayo intaa aad iminka sheegtay dhaafinna maayo intaana waan fulinayaa buu yidhi waxna ka yarayn maayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi markaas hadduu run sheego janu geli buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam damaam waxaa la yidhahdaa tolkiibuu dib ugu noqday dabeetna waa lagu soo ururo waa la wada yimi wuxuu ka bilaabay baa la yidhi laate iyo cuse inuu caayo asnaamtii ay caabudi jireen dabeetna waxaa lagu yidhi yaa damaam ittaqi albarasa waljudaama waljunuun war damaamu bay idhahdeen tolkii miyaad baras iyo judaam inuu kugu dhaca iyo waali iyo miyaad ka cabsanayn markaad asnaamtayada markaad ka hadlaysa laate iyo cuse iyo afkaagu markuu gaadho miyaad ka cabsanayn bay idhahdeen wuxuu ku yidhi markaa weylaku waar hooge hoog baa idiin sugnaaday labada tani wallaahi waxna ma dhibaan waxna ma taraan buu yidhi laatiya cuza waxna ma dhibaan waxna ma taraan ilaahayna rasuul buu soo diray kitaabna waa soo dejiyey waxa qurunkaa ku sugnaydeenna waa laydinka kor yeelay oo wax idinka badbaadiyaa alla keenay aniguna ilaahay baan keligii qiray nebi muxamedna inuu addoonkiisiiyey baan qiray isagaanaan idinka imi wixii uu farayna waan idin faraya wixii uga reebayna waan idinka reebaya waxaa la yidhaahdaa maalintaasi wixii soo xaadiray nin iyo gabadhitoonna ma joogin ilaa iyo wuu islaamiyey si uu wacdinayo damaam dhammaantood tolkii waa islaamiyey baa la ydhaha wixii maalintaasi ugu yimi idan sanadka kani waa sanadka markaa iskaga caanbaxay wufuudda waxa loo yaqaano oo wufuud aad u tiro badani nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam laakiin markaynu min xay alaxaadii sanadka iyo sixadiisa markaynu eegno ma badna inta sugani laakiin ahlu taariikhu waxa aad u tiro badan ayay soo arooriyaan cumuuman waxaynu leenaha waxa ka meeshaasi ka cadun jaziira alcarabiya dadkii ku noolaa in ay islaam isu dhiibeen oo dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam wafdinimo loogu wada yimi sanadkaasi wuxuu kaloo nebigu faray calayhi salaatu wasalaam abibakar inuu soo xajo oo uu dadka muslimiinta ana soo xajisiiyo sanadkii hore nebigu muu xajinin ee wuu cimraystuun isagu sanadkii sideedaad ee uu yimi isagu waa cimraysto qura muslimiinta iyo mushrikiinta isku dhex jira oo dee mushrikiintuna dee bergii hore nebi ibraahim diintiisii wixii ka hadhay bay iska sii haysteen iyo wax kaloo ay ku dhex dareen oo dee sanamcaabud iyo qurunqadheedha waa la wada xajay iyadoo kooxahaasoo dhammi wada socdaan laakiin sanadkii sagaalaad buu nebigu soo diray calayhi salaatu wasalaam abubakar oo la faray inuu dadka muslimiinta xajsiiyo abibakar tiro dad ah waxaa la yidhahdaa waaqidii baa la kala noqday waaqidina dee naf badan male markay xagga sanadka noqotee saddex boqol oo saxaabi meelaha dad gaadhi iyo labaatan neef oo labaatan budno oo la qalayo ayuu ku soo baxay baa la yidhaahdaa intii uu abibakar xajka u soo socday ayaa waxaa soo degtay suuratu baraa'a bara'atun min allaahi warasuuli suuraddaasi baa soo degtay suuratu tawba tawba markay soo degtay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam suuraddii wuxuu akhriyay caliy bna abi aalib suuradda qaybteedii hore dabeetna wuxuu yidhi calow bax maalinta yowmilxajil akbarka maalinta e, ciidka ciidaladxaha maalinta la joogo maalintaasi xajka intaad tagto ka iclaami oo dadkoo dhan gaadhsii oo tobanka dilxija waxaanuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalintaasi yani cali buu soo diray waa miirkadh uu fariintaasi soo faray laa yuaddi canii ilaa rajulu min ahli beyti riwaaya abu ibnu isxaaq soo arooriya oo sanadkeedu xasan yahay inkastoo ay mursal tahay maxamed ibnu caliy albaaqir maraasiishiisa ay ka mid tahay abi bakar oo muslimiintii wadoo xajkii ku wada markii uu cali arkay ayuu cali wuxuu weydiiyey aamiirun am ma'muurun caliyow adigan iga daba yimiye yani muslimiintu fawda may aqoon wax la yidhaahdo dad ka socda un aan cidiba ka talini ma jirin ee muslimiintu cid kastooo meel u baxda cid baa u talin jirtay nebiguna waa ka faray calayhi salaatu wasalaam saddex haddaa ugu baxdaan safar waa in midkiin madax noqdaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam fawda ma jirto wuxuu ku yidhi abibakar markaasi cali ma amiir baa tahay mise ma'muur yani miyaa lagu soo diray adigoo lagu leeyahay adaa ka talinaya dadka safarka oo dhan oo wadanaya mise adigoo lagu talinayo dadka ka mid abaad iga daba timi bal ma'muurun maye waxa laysoo diray buu leeyay anigoo ma'muura sidii buu cali ku soo raacay waa israaceen abubakarna dadkii ayuu xajka ugu ahaa amiir calina wuxuu ahaa mubaliq nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii la soo faray ee suuratu baraa'a uu soo faray dadka gaadhsiinaya koox saxaabada ka midina markaa cali ayay ku taageeraysay inuu dadka gaadhsiiyo oo waxaa ka mid ahaa abu hurayra baa la yidhaahdaa iyo ufayl ibnu camar iduusiy addawsi nimankaasaa ka mida baa la yidhi nimankii iyaguna dee qofba intuu meel istaago qur-aankan dadka sii gaadhsiinayay wuxuu cali leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam afar shayna wuu igu soo diray laa yadkhulu ljanna ilaa nafsun mu'mina dadka inaan ogeysiiyo janno inaanu gelayn mu'min mooyaane alliyo rasuulkiisa cid rumaysa mooyaane qof kaloo janno gelaya inaanu haba yaraatee jirin iyo walaa yatuufu bilbeyti curyaan kacbada maanta kadib qof qaawaniin aanu ku dawaafi karin nimanka carbeed oo inagana dh quraysh baa siyaado sheegato waxay dhahdaan dharkiina waa ku soo dambaabteen markaa ma bannaana in dharkiina ku dawaaftaan ama waa inaad dhar cusub aad quraysh ka iibsatay ku dawaaftaa haddaad ka maarmi weydo waa inaad iyaga cid ka mid ah aada dharaad ku dawaafto oo ku xajto ka ka qaadataa meelmeesha qaarkeed baa la ogolaya bay dhaheen kuwaaga ku dawaaf laakiin waa inaad tuurtaa markaa oo ninkii markaa maradiisa la jecla ka yara qabaa inuu tiisas kaga dawaafo maaha ama waa inuu mid cusub iibsadaa ama inuu qolyaha kan mid ka amaahdaa dee dadka barhkii dhar waayaana markaa intay maradaba u dhigtaan ayay iyagoo qaawan markaa dawaafi jireen wuxuu la faray markaa laa yatuuf bilbeyti curyaana qof qaawan lama ogola inuu kacbada dawaafo walaa yaxuja bacda alcaami mushrik islaamnimadiina hadda way xoogaysato waa la iclaaninaya arkaanlislaam cidna looga biqi maayo maanta laga bilaabo kadibna sanadka dambe gaalma soo xaji karo awal gaal iyo muslimba meesha waa la yaacayey waxaa la iclaaniyey maxay sanadkaa wixii laga bilaabo gaal dambe oo xajka imanaya haba yaraatee ma jiro waman kaana bayna wa bayna rasuuli اllaahi sal اllahu alayh waalih wasalam cahdun facahdu ilaa muddatih ibnu kaiir riwaayadda uu soo aroorinaya imaamu axmed uu ka soo arooriyey musnadkiisa ee isnaadka jayidka uu ku sheegay wuxuu ku tilmaamaya inuu yidhina nebigu alayh salaatu wasalaam ninkii ballan nebiga la galayowna ballankaagu waa ilaa wakhtigiisii suuratu baraa'a haddayn labada ra'yi ee tafsiiri abari iyo ibnu kaiir labadooda ra'yi haddaynu soo qaadno baraa'a ilaahay subxaana wa tacaala suuraddan markuu soo dejiyey waxaa la mamnuucay in mushrik dambe uu iman doono xajka waxaa kaloo la mamnuucay muddadii iska madax bannaanayd dadkii mucaahidiinta ahaa ee muddo go'an lahaa muddadooda in la sugo dadkii muddadoodu aanay hayru muxadad ahayn ama ajal maxduud oo yar oo kooban lahaa ama buriyey afar bilood in iyaga la sugo ka bilaabmaysa tobanka dilxija oo ku dhammaanaysa markaa tobanka rabiiculawal meelahaasi ku dhammaanaysa ciddii aan ballanba la lahaynna in lala sugo iyaga ashhurulxurufku intay ka dhammaanayaan oo markaasi konton casho meelaha wakhti gaadhaya nihaayatmuxaram unbay noqonaysaa eh, waxaana la joogaa dilxija tobankeedii markaa labaatanka hadha iyo bisha dambe konton maalmood meelaha wax gaadhaya saas buu ku tegey imaamu abari uu rajaxaya imaam ibnu kaiirna isagu waa ku tilmaamaya ciddii ballan lahaydna ballankiisii eh, ma bala walow zaada calaa arbacati ashhur ma ha ka batee ciddii aan ballankiisu wakhti lahaynna afar bilood in lagu soo koobo ciddii ballankiisu afar bilood ka yaraydna ilaa qalla min arbacata ashhur min yowmi ta'jiil isagana inuu kooxdaasi raaco calaa kulli xaal aaraada culammada ee aayaadka sida loo tafsiiraya si kastaa isu khilaafsanaatee waxa weeyaanuun in wakti loo sameeyo aan wakti mutlaqi iska jirin bara'atun min allahi wa rasuulih ila aladiina caahadtu min almasjid ila aladiina caahadtu min almushrikiin fasiixuu fi lardi ilaa aayaadkaasi laga bilaabo waktiga kan wuxuu islaamnimadu soconaysa labaatan iyo laba sannadood dabeetana waxaa la caddeeyey meeshan gaal iyo muslim isku dhex jiraya inaanu jiraynin jaziira alcarabiya kacbadan iyo waxa ku saabsan oo dhamm inay dhul muslim tahay xaramna inay tahay bacda caamihim haadana inaan la ogolayn cidiba inay ka timaato dacwadiina waa la sii faafiyey oo waa la sii ballaadhiyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam wufuuddo isagoo qura uma imanayne isaguna wufuud buu dirayey wufuudduu diray maarkaasle waxaa ka mid ah abu muusa alashcari iyo mucaad ibnu jabal oo kale labadaba waatii yaman loo diray midba qayb yaman ka miduu nebigu u diray waana kii ku lahaa yasira walaa tucasira bashira walaa tunafira fudaydiya oo dadka ha dhibina u bushaareeya oo ha iga eryina dadka waa kii mucaada nebigu la sii ballamaya calayhi salaatu wasalaam ku lahaa duul baad u tegi doontaa ahlu kitaabah ee markaad u tagto waxa ugu horreeya aad ugu yeedho ha noqoto shahaadada hadday taa kaa aqbalaanna u sheeg shan salaadood in lagu leeyi hadday taa kaa aqbalaanna u sheeg in sadaqa aad kuwooda waxhaysta ka qaadid oo kuwooda aan waxba haysanin aad siiso kana dhowrso xoolahooda kuwa ugu fiican inaad ka gurto iskana ilaali buu nebigu lahaa habaarka ninka la dulmiyey isagiyo alle waxba uma dhexeeyaan baryadiise iska ilaaliyo cidna ha isku dulmini kadibna khaalid bin waliid maalan buu yaman u diray wati kasii dambaysay caliy bn abi aalib buu u diray ala kuli xaal nabigu alayhi salaau wasalaam isaguna wuxuu kala diray wufuud kale sanadkii tobnaad ayuu nebigu alayhi salaau wasalaam soo xajay xajat lwidaac aw xijat lwidaac xajat lwidaac xajkii gebagabada xajkan markuu nebigu yimi waana xajka qudhow nebi moxamed xajay calayhi salaau wasalaam dadkii oo dhan baa soo raacay oo rabay inay ku daydaan oo nebiga la xajaan dilqacda markii ay shan maalmood ka harsanayd buu nebigu ka soo baxay baa la yidhaha calayhi salaatu wasalaam madiina waana soo xaj tegey carafa maalintuu taagnaana waa markay ku soo degtay alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina aayaddaasee ilaahay leeyahay maanta diintiinnii waan idiin dhammaystira nimcadaydiina waa idin taam yeelay islaamnimadana diin ahaan baan raalli idinkaga noqday alla leeyahy subxaana wa tacaala nebigu calayh salaatu wasalaam xajkaasi waa kuu ku lahaa saxaabada khuduu cannii manaasikakum khuduu cannii manaasikakum wardadow iga qaata xajka manaasigtiisa iyo meelaha la tegaya oo dhulka la istaagaya iyo meesha la marayo aniga iga sii barta buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam mujtamac aad u badanoo muslimiinina way soo xajeen xajka kan waa culammada fiqiga iyo culammada xadiidka iyo culammadu waa inta ugu badan leh kay baabkaas wax kaga qoraan culammada qaarkoodna kitub gaaraba ay u alifeen safarkaas iyo dhulkii uu nebigu istaagay qaabkii uu xajay meeluhu maray kutub gaaraba laga alifay muslimiintuna waa maalinta ugu tirada badnayd ay nebiga soo raacaan calayhi salaatu wasalaam khuab dhowrana khudbado dhowrana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu jeediyey carafo oo kale khudbad buu ka jeediyey ah, ayaamu tashriiqa bartankeedu khuab buu jeedinayey khuabku maalintaa jeediyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa wardadow dhiiggiinna iyo maalkiinna waa xaaraan buu idinka yahay sida maalintiinna tan ee bisha tan ee dhulka kane ay xaaraan u tahay yani waa ashharu waa ardulaahi xaramkii baa la joogaa waa maalin ciideed ama carafeed se kuwaasi ay xaaraam idinka yihiin ayay xurmo u leeyahay dhiigga qofka muslimkaah iyo hantidiisuba wax kasta oo jaahiliyadii laysku lahaa waan tuuray buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam dhiigaan tuuro waxaa uga horaynaya dhiiggii reerkeega ibnu rabiica ibnulxaaris ribo oo dhan waan daadiyey ribo aan tuuro waxaa uga horaynaysa ribadii adeerkay ee cabaas binu cabdilmualib maanta laga bilaabo waxba kama jirayaan wardado dumarka ka cabsada ilaahay kaga cabsada dumarka waayo ilaahay magaciisa ku banaysateen farjigooda ku qaadateen waina lakum calayhina anlaa yuina iyagoo idinkuna waxaa iyaga ku leedinin inay furaashkiinna cid aan necabtihin ku fadhiisinin haddayse sameeyaan darbun hayra mubarax in la samayn karo wuxuu nebigu ka hadlay in kiswo la siiyo waxay cunaan iyo waxay cabbaan iyo waxay huwadaanba in la siiyo waxaan idinkaga tegayaabu nebigu leeyahy shay haddaa qaadataan aniga dabaday aydan lumin yacni khudabkani waxay u ekaayeen kaanama uu nebigu sii dardaarmayo khudbado dardaaran midhana ayuu nebigu ku hadlay calayh salaatu wasalaam uu leeyahay shay haddaa aniga dabaday qabsataan aydan weligin lumayn baan idin sheegaya waa ilaahay kitaabkiisa ee maxaa odhanaysaan markaan anigu tago waxaanu odhan doonnaa waa maalinta saxaabaduna kulahayd ilaahay rasuulkiisii waana soo gaadhsiiyey diintii oo wixii korkiisa saaraa waa gutay oo waa noo naseexeeyey oo wax allaaliya wixii alla ku saaray waad ka gudatay nebigu intuu farta cirka u taago maalintaas buu wuxuu lahaa allaahuma fashhad allaahuma ashhad allaahuma ashhad ilaw markhaati iiga noqo inaan wixii aad isoo fartoo dhan iyo diintii iyo risaaladii o dhan inaan dadkan wada sheegay ilaw markhaati iga noqo khuabka uu maalmaha jeedinayay nebigu alayh salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa khudbaduu lahaa laa tarjicuu bacdi kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacd warhooy muslimow waan iniga gadaashay gaalnimaha ku noqonina a idinku madaxa iska jarjartaan buu nebigu leeyay alayh salaatu wasalaam kufrigan uu sheegayaabay culammadu yidhaha waa kufri camaliya yacnii in muslim muslim dilaa waa kufri camaliya bay leeyihin caqiide yuu ka gaaloobine waa dhaqan gaaleed buu sameeyey qof muslim wuxuunbaa dila gaal laakiin muslim muslimaan waxba ku lahayn ma dilo saa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku khudbadaynaya xaajatulwadaac laa tarjicuu bacdii kufaara aniga gadaashay gaalnimaha ku noqonina buu nebigu lahaa calayh salaatu wasalaam yadribu bacdukum riqaaba bacd oo badhkiinba badhka kale uu luqunta ka jaro nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka soo noqday xajkee uu dhexda soo socdana ee khadiir khum meesha la yidhahdo markuu marayeyna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu hadlay cali buu intuu gacanta qabtay buu wuxuu uhi man kuntu mawlaa fa caliyun mawlaah ninkan inuu weli u ahaa caali baa u ah isaguna weli caali buu markaa meeshaasi ku ammaanay waa meesha ay nimankan raafidada la yidhaahdo ama habaarka qaba ee shiicada la yidhaahdo qaar ka mida ay qabsadaan ee ay rabaan inay yidhaahdaan markaas buu dardaarmay inuu caali yahay madaxdii ku xigaysay oo muslimiinta cali madax u noqonayo waxii kale ee madax muslimiinta u noqdoo dhamina cali khiyaameeyeen oo abibakar iyo cumar iyo cumaan iyo khiyaamay ahayd arrinka waxa iska lahaa cali laakiin waa been nimankaasi waxay sheegayaan waxba kama jiraan axaadiistu way ku asaxday allaahuma waali man waalaah wacaadi man caadah inuu nebigu laha alayh salaatu wasalaam ama axaadiis badan oo masaladan ka warramaysa laakiin masaladu waxay ku timi sideedba caliyaman buu ka yimi dabeetana nimanbaa ka cawday askarta ciidankii la socdaya ayaa cabasho ka sheegay oo alaabuu siisiiyo haddana dib uga soo celiyey baa layidhi naaibkiisii alaabu wuu qaybiyey ayuu cali isagu dib uga soo celiyey baa laydho deetana way cawdeen dabeetana wuxuu damcay inuu nebigu u tilmaamo calayhi salaatu wasalaam cali inuu xaqa ku taagan yahay sida cali yeelay inay tahay sidii xaqa ahayd dabeetana erayada tan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam uu cali ku taageerayey iyana waxay ka dhigeen qadiyad kaleba oo in laga warramayey laakiin waxaan waxba ka jirin dee safarkan noqoshadii uu ka noqdayna wakhti aan saddex bilood wada dhammayn culimmada qaarna dhowr iyo sideean ku sheegaan baabuu nebigu sii noolaa markii uu ku laabtay magaaladii maka magaaladii madiine ahaydna nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu diyaariyey ciidan cusub oo loo diro nimankii romanska ahaa dhankiisii ciidankaasi wuxuu madax uga dhigay usaamata bnu zayd ciidankii hore ninkii watay zayd ibnu xaaris baa watay ciidankii koowaadee romanska loo dira baynu dheh saddexdii kuna nin ahaa saddexda nin madaxda looga kala dhigay ee la yidhi zayd ha xukumo hadduu dhinto jacfar ibn abi aalib oo hadduu dhinto cabdilaahi ibnu rawaxa uu nebigu yidhi saddexdiiba shahiiday ku noqdeen ee khaalid ibnu weliid markaas soo badbaadiye ciidanka qabsaday mar labaad baa meeshii uu ciidan kale nebigu rabaa inuu u diro laakiin ciidankan wuxuu nebigu madax uga dhigay usaamata bnu zayd usaamo oo nin yaroo dhallinyaro oo siddeed iyo toban jiruu ciidankan u dhiibay usaamo siddeed iyo toban jira ayuu ciidan saddex oo nin ka kooban baa la yidhaahdaa oo weliba ay ku jiraan saxaabadii waaweynayd ciidanka waxaa ka mid ahaa baa la yidhahaa abibakar iyo cumar iyo raggaasaa ku jiray ayaa usaamana madax looga dhigay oo la yidhi usaama idinku dagaal tegaya markaas baabuu nebigu xanuunsaday calayhi salaatu wasalaam dhowr goor bay nebiga ku soo noqnoqdeen iyagoo usaamo maagayo le yar ragga ha u dhiibine dee nin weynoo mudakara waa kan u dhiib saxaabada ku helaalinayaan ow nebiguna leeya imaaradii aabbihiiba waa durayseen usaamaan u dhiibay uu diiday nebigu alayh salaatu wasalaam cid kale inuu dhiibo sidii ciidankii markii la ururiyey oo la rabo inuu baxabaa la yidhaahdaa ayaa waxaa dhacay nebiga calayh salaatu wasalaam bukaankii ku bilaabmay dabeetana ciidankii waa loo yaro kaadiyey isagoo weli ciidankii meeshii u noqday baa lagu tilmaamaa markii uu ka noqday maka markuu ka noqday madiine ku noqday dhowr iyo siddeetan casho kadib ayuu xanuunku ku bilaabmay baa lagu tilmaamaa culimmada qaarkood waxay sheegaan ama jamaahiirtu waxay u badan yihiin inay yidhaahdaan saddex iyo toban casho ayuu xanuunsanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex iyo toban casho laakiin ninka la yidhaahdo sulaymaan ataymi wuxuu jasminayaa xadiid sanadkiisu saxiix yahay oo imaam bayhaqi uu soo saarayo akram diyaa alcumar inaad mooddo inuu ra'yigaasi qadimayo toban casho qura inay ahayd toban casho keliya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu bukay ayankan waa uun wakhti aada u yar walidalik maalin isniineed buu nebigu geeriyooday baa laydhi calayh salaau wasalaam rabiicu haani ay tahay labiyo tobankii rabiiculawal ay tahay gurigii maymuuno isagoo jooga ayuu xanuunku ku bilaabmay nebigu calayh salaau wasalaam lixdan iyo saddex sannadood ayaa wakhtigaa u dhammaaday culamada qaarkoodna waxay ku tilmaamaan xanuunkani wuxuu ku bilaabmay sanadkii toddobaad ayuu bilowgii ayuu ku soo bilaabmay gaar ahaan fatxu khaybar dabadeed habartii maalintay sumaysay oo waxaa la dhahaa sunta ay habartii ku sumaysay waxbuu ka dareemi jiray habartii yahuudada ahayd nebigu calayhi salaau wasalaam haweenkiisa markuu muddo bukay ee uu kolba dhaa ayna xaggaan aroorta ahay ayna ana hadan ayna ana hadan buu odhan jiray warbarita haweenkiisi de habeen walba xataa isagoo buka muu aqbal inuu meelun iska jiifso ee intaa la qaadaabuu lahaa ayna ana hadan guriga heblaayadee baan aroorta ku beegnay markaasaa la yidhaha guri heblaaye waa la geeyaa markii dambe ayay dumarkiisii waxay aqbaleen in guriga caasho lagu hayo caasho uu nebigu aad u jeclaa calayh salaatu wasalaam ayay waxay yidhahdeen guriga caasha ha lagu baxnaaniyo gurigii caasha ayaa la keenay baytu caaisha buu nebigu ka dalbaday calayhi salaatu wasalaam inuu intuu boko jiifo kii baa la keenay caaisha markaa halkaa ku haysay oo ku akhriyaysa macwadataynka walaacudu birabbilfalaq iyo birabbinaas bay nebiga gacantiisa intay soo qaaddo ku akhrido ayay tiisa marmarisaa iyadoo arkaysa inay teeda ku akhrido in tiisu ka barako badantay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisa culammada markaa waxay sheegaan maalmahii ugu dambeeyey bay had iyo goor ka warramaan gaar ahaan shantii cashie ugu dambaysay iyo maalin walba waxa dhacay laakiin markaynu iska soo duuduubno nabigu alayh salaau wasalaam waxyaaba wakhtigan dambe sii dardaarmi waxaa ka mid a ah war waraaqi keena buu yidhi aan kitaab idiin qora aydan lumin aniga dabaday weligiini markii laysidhi qalankii iyo waraaqdii iyo wixii wax lagu qorayay doona ayay saxaabada bardhiideen oo yidhahdeen war ka daaya nebiga haddaba khinine gaaraan waxa la ydhaha cumar baa wuxuu hi war ilaahay kitaabkiisiiba idin yaale nebiga hadhibina iska daaya markaasay murmeen markay ku murmeen arrintiina waxay ku yidhahdeen nebi allo xasbuna kitaab ullah dabeetna arrintii markii ku murmeen besiga taga buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam iyagoo u arkayey saxaabada qaarkood inay arrinkani iska tahay un dardaaran nebigu u dardaarmayo laakiin inuu nebigu culus yahay oo u diidayey inay dhibaan oo le ilaahay kitaabkiisiiba way inoo keeno waa yaallaaye waxba dardaaran kale yaan laynoo qorin ee nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyadaasi ugu sii dambeeyey waxaa la yidhaahdaa faatima u timi markaasuu wax u sheegay markaasay oyde markay oyday buu haddana u yeedhay dabeetana hoos buu wax ugu sheegay markaasay qosashay markii uu nebigu geeriyooday kadib calayhi salaatu wasalaam bay ka warramaysay oo waxaa la yidhi maxay ahayd waxay tidhi wuu hoos buu iigu sheegay inuu dhimanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana waan ooyey bay leedahay mar labaad buu ii sheegay bay tidhi reerkiisa iyo ehelkiisa inaan anugu ugu horaynayo qofka ugu hordhintae nebiga la xidhiidha inaan ka noqonayo markaasaan ku farxay bay leeday iyadaana ugu geeri xigtay nebigaoo lix bilood kadib ayay iyana geeriyootay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo buka maalmihii hore ayuu saxaabada tukinayey laakiin maalmihii dambe markuu xanuunku aada ugu sii batay ayuu wuxuu yidhi mura abaabakra falyusalli binnaas abaabakar fara dadka ha tukiye caaisha markaa ku celcelisay hadalka oo istidhi arma aabbaha dadku shu'maystaan yacni waxaa iska dhib badan leh ninkaa fiicani meeluu fadhihi jiray haddaad ka daba fadhiisato adiga dadku way ku ba'sanayaan adigoon wax badanba dhimin ee laga yaaba inaad wax wanaagsanba wado waayo waxaa la dareemaya lagugu qiyaasayaa dee qof aanad gaari karin oo kaa fiicnaan badnaa waxay ka cabsanaysaa caaisha inay dee dadku uu nebi maxamed ku qiyaasaan oo markay yidhaahdaan wallaahi halkii nebiga gaari kari waayo oo kale in la yidhaahdo oo markaa dadku shuumaystaan markaas bay lahayd ha laga daayo aabbahay waxay tidhi ilaahay rasuulkiisa in abaabakra rajulun raqiiq abaabakar waa nin jilicsan bay tidhi daciifu sawt codii jilicsan kaiiru lbukaa oo hin badanoo salaad hadduu isu taago codkiisaba cidi maqli mayse waa ooyayaa bay leeday markuu qur-aanka akhriyo nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin wuu ku adkaystay wuxuu ku adkaystay abibakar dadka ha tukiyo ilaa uu ka gaadhsiiyeyna kunna sawaaxibu yuusuf yuusuf saaxiibadii baatii buu haween ku lahaa yani qoladii qalada yuusuf oo kale yay qaldi maysaane ha abibakar ha tukiya dadka abibakar waa ummadda muslimiinta nebiga gadaasheed ninkii u khayr badnaa sidiibaa abibakar uu ku tukiyey maalin maalmaa ka mida ah, xataa isagoo abibakar tukinayo ayuu nebigu soo baxay iyadoo ay garbaa hayaan cabbaas iyo cali dabeetana dadkuu tukiyey khudbad buu akhriyey khudbaddiisa waxaa ka mid ahayd fadliga abibakar uu sheegayo nebigu abibakar uu ammaanayey waxaa kaloo khudbaddu maalintaa jeediye ka mid ahayd inuu nebigu ku yidhi addoon ayaa ilaahay aakhiriya adduunka kala dooransiiyey markaasuu doortay aakhira buu doortay dabeetana abibakar baa ooyey dadkii way la yaabeen war odayga waxaa ka oohinaya waa maxay laakiin wuxuu abibakar fahmay inuu nebigu ka hadlaya calayhi salaatu wasalaam naftiisa oo uu sheegaya cidda wax la doorrasiiyeyna inay isaga tahay aakhiro cidda dooratayna inay isaga tahay yani inuu geeridiisi ka warramayabu abibakar fahmay siduu u fahmayna runtii way ahayd salaad subax dadka kale albaabadoodii masaajidka u furaayo dhan nebigu wuxuu hi awda taabibakarun meeshaasi ha u furaato waxay idhahdaan waa iyo ammaantii badanee nebigu uu sameeyey calayh salaatu wasalaam waxay ahayd ishaara yacnii uu dadka muslimiinta u ishaaraya min bacdi inuu abibakar yahay cidda mudan inuu madax ka noqdo laakiin manuu si cadna uma odhan hebel baa idiin ah ee aniga dabaday salaadii subax ayuu nebigu calayh salaatu wasalaam sutradiireyd iska fayday isagoo gurigii caaisho jiifa dabeetana muslimiintu aagay iyagoo sufuuftii ku jira oo abibakar tukinayo wuu dhoolla cadeeyo wuu qoslay baa layidhi kaanamaa yuwadicuhum kaanamaa uu sii salaamayo kale muslimiintii waxay ku fitnoobi gaadheen baabaa layidhi farxaday ku farxeen nebiga calayh salaatu wasalaam iyo qosalkiisiioo isleeyihin malaa uu soo baxayaaba abibakar baa xataa isdamcay inuu safka dib u galo si uu nebigu hore ugu soo maro oo dadka u tukiyo dabeetana wuxuu u tilmaamay nebigu calayh salaatu wasalaam halkiisa inuu joogo iyo dadka muslimiinta inay salaadooda dhammaystaan daahina waa la sii daayey kadib nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam faatima u soo gashay oo le waa kurba abaah nabiguna calayh salaatu wasalaam uu ku leeyay allah bahay maxaa dhib haysataa ibay ku barooranaysay nebiguna uu leeyay laysa calaa abiika kurbun bacda alyowm aabbaha maanta dabaadeed dhibi haleeli mayse uu nebiguna ku leeyay calayhi salaatu wasalaam usaamata bnu zayd baa u galay baa la yidhaahdaa dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ishaaro tilmaan buu ugu duceeyey baa la yidhahdaa isagoo aamusan oo codkii uu markaa ka soo bixi waayo hadalkii uu aada ugu xidhmay kadib nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku geeriyooday isagoo halkan ku tiirsanoo hadli kari ayuu soo galay caaisho wiilay walaalahayno cabdiraxmaan loodhan jiro caday gacanta ku sitaa cadaygiibay caaisha ayuu farka ugu ishaara caaisha ka qaaday dabeetna intay u calaalisay nebiga siisay afka u marmarisay waa loo cadeeyey biyo iyo waxoogaabaa lagu saydhsaydhay biyihii isagoo wejiga marmarinaya intuu biya gacanta geliyo wejiga marinayo nebigu wuxuu lahaa laa ilaaha ila allah inna lilmowti la sakaraat ina lilmowti sakaraat nebigaa lahaa alayh salaatu wasalaam laa ilaaha ila allah geeridu sakaraad iyo dhib bay leedahay buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam kadibna wuu sidii wax baxayoo kalu noqday isagoo le maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina washuhadaa isagoo le markaasi allahuma fi rafiiqi lacla allahuma fi rafiiqi lacla saas baa nebiga alle subxaana wa tacaala uu ku oofsaday waxaanu ku geeriyooday isagoo dhabta caaisha madaxiisu uu halkaa ugu tiirsan yahay ayay naftu ka baxday goor ama barqa kulula amaba ay ahsoni hadhsokara ama ay noqotayba wakhti zawaalkii oo cadceeddu ay weecatay ayuu nebigu calayh salaatu wasalaam naftu ka baxday dabeetana dadkiibaa warkiis gaadhgaadhsiiyey waxaa soo yimi abibakaroo meel duleedkaa ah ku maqnaabaa soo galay nebiga calayh salaatu wasalaam buu madaxa marada uga rogay wuxuu arkay inuu geeriyooday intuu halkaa ka dhunkaday nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ka yimi dabeetana dadkiioo ishaystoo nebigu wuu dhintay iyo muu dhiman iyo wuu soo noqonaya oo cali meel seefle cumar seef meel la taagan yahe ole bal waa munaafaqa xuna yidhahdeen nebi maxamed baa dhintay dadkii way dawakeenba uu leeya munaafaqa xuna yidhaahdeen nebigii baa dhintay aan ka maqlo waa soo noqonayaa qaar xunxunu halkan ka buuqayo ole nebigii baa dhintay buu layn doonaa dabeetana ayuu abibakar ise soo taagay abibakar baa markaa khudbad yaroo kooban dadka u markay dadki isu wada yimaadeen buu hadlay ama bacd man kaana minkum yacbudu muxamada faina muxamada qad maat khudbadaasuu jeediyey wardadow ninkii nebi maxamed caabudi jirowna nebi maxamed dhimay buu ku yidhi ninkii alle caabudi jirowna waman kaana minkum yacbud allaha faina allaha xayun laa yamuut kii ilaahay caabudi jirayna alle waa noolayay subxaana wa tacaala deetana wuxuu ku dul ahriyay aayadda qur-aan ee ilaahay leeyahy wamaa muxammadun ilaa rasuulu qad khalat min qablihi اrusul afain maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shaya wasayajzi illaahu shaakiriin aayaddaas markuu saxaabadii ku akhriyey ayaa la wada degay waxaa la yidhaahdaa cumar cagihiisii uu ku taagnaa way hayn kari waayeen baa la yidhahdaa seefti yareeduu sitayna waa ka dhacdo hoos buu isaga fadhiistay baa ladhaa cagihiisii baa hayn kari waaye kaanamaa baa la yidhahaa aayaddan aanay horaba u maqaloo kale sidii waxay iminka ku soo degtay oo kale ayuunbay ku wada noqotay nebigu calayh salaatu wasalaam saas ayuu ku geeriyooday ama alle subxaana wa tacaala uu ku oofsaday intii aan markaasi la aasinna muslimiintu waxay cabbaar ku murmeenoo cabbaar rogrogeen cidda madax noqonaysa kadibna waxay doorteen abibakar inuu madax u noqdo maalin isniineedna waa ahayd maalintu go'ay dabeetana habeenkii khamiistii soo galaysa aan rajaynaya inay aaseen nebiga calayhi salaatu wasalaam salaadana xataa waxaa la dhaha furaadaa bay ugu tukadeen kolka hore ragga ku tukaday dabeetana caruurta dabeetana dumarka qaabcaynkaasiyay ugu tukadeen godkii waxaana lagu aasay halkii uu yaallay waayo axdusaxaaba wuxuu tilmaamay markii la xaggaynu ku aasnaa nebi waliba nebigu wuxuu yidhi ambiyadu halkay naftu kaga baxdaa lagu aasaa axadu saxaaba markaa intuu furaashkii naftu kaga baxday kor u qaaday ayuu halkii u qoday gurigii caaisha ay lahayd markaas baa lagu aasay iminkana masaajidkii nebiga alayh salaatu wasalaam uu ka tegey markii la weyneeyey ayuu gurigii soo galay ee looguma talagelin nebiga lagu dhexaaso masaajidka lagu dhexaaso may ahayn guriga oo ku xigay masaajidka ayaa halkii ay naftu kaga baxday baa lagu aasay oo aqalkii caaisha ay lahayda kadibna beri dambey muslimiinta masaajidka ku yaraaday u baahdeen inay weyneeyaan waa la weyneeyey saasbuu ku soo galay masaajidka iminka uu kaga mid yahay xabaasha nebigu alayh salaatu wasalaam laakiin gaar waata looga xidhay si aanu u noqonin in sha allahu tacaala siiradaynu akhriyaynay oo inta ugu badan laynu ka faa'iidaysanay doctor akram diyaa ilcumari siiradiisana asiira nabawiya saxiixa oo runtii uu in badan dadaalay inuu isku dayo inuu tasxiixiyo kitaabka labaad aynu adeegsanayna oo ahaa araxiiq almakhtuum wixii kale aynu adeegsanayna marka ay ahaayeen sunanka iyo zaad almacaadiya wixii la halmaala laakiin inta ugu badan aynu kitaabkan sare ama kan ku xigay isticmaalaynay maanta intaas baynu ku gebagabaynaynaa wallahu aclam wabilahi towfiiq sheekh mustafe ma loo sameeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam axan iyo qoriqaad iyo fidda iyo arrimahaa ma loo sameeyey iyo odakaada iyo sidatoodana jira qofku mar hadduu dhinto camalkiisu buu leeyahay waa la aasaamo qofku wuxuu xaq u leeyahay in la maydho oo la kanfo oo salaada gu tukado intaasuu xaq u leeyahay qabrigiisa meel dhisto may xabaalana lama dhisto markuu dhimanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam maalmaha ugu dambeeyey dardaaranadu ku dardaarmay waxaa ka mid ahaa lacana allahu alyahuuda wاnnasaara buu nebigu ku celelay waa maalmuhu dhiman doono ilaahay yahuud ha nacdalo waxay ka dhigeen qubuurtii ambiyadooda ama kanaystoodii iyo waxaas bay ka dhigteen meel macaabido yani waxay dhiseen xabaalihii nebiyadoodaba ku tilmaamayay idan laa yajuus fi shariica xabeel in la dhiso gebigeedba xabaal waxay dhahdaan culammadu isku hayaan miyaa la tasniiminaya miyaa la yaro kuusaya ciidan si loo arko mise dhulka lala simaya labadaa ra'yaabay culamadu kala qabaan in dhulka lala simo sideeda loo daayo iyo ciidan yar aynu tuule ama dhagax yar aynu in sidaa laga dhigo calaa kulli xaal sida ugu badanee la ogolyey intaa yar inay ka dheeraata wixii ka dheeri waa xoolo la lumiyey wallahu aclam